bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin الصlaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysir lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي in sha allahu tacaala saaka waxaan bilaabaynaa kitaabkii labaad ee silsiladii usuul fiqiga ee noo soo socotay oo ahaa kitaab nadm اlwaraqaat lilimaam اlcimriطi calayh raxmat اllah hore waxaan usoo qaadanay kitaabkii waraqaadka lilimaam اljuwayni lilimaam abilmacaali aljuwayni imaam اlxaramayn haddana insha allahu tacaala waxaan ku xujisiin doonaa nadmigiisa maqsuudka aan nadmiga u qaadanaynana waxaa weeye in la xafido oo la qaybo nadmigaas maadaama nadmiga had iyo jeer culammada u qasdaan in la xafidoo la qaybo nadmiga had ya uu ka sahlan yahay xifdigiisu xifdiga nasriga marka manduumaadka lama iloobo oo xagga rusuukha dihniga ayaa kaga fiican eh, yani eh, mutuunta aan ahayn marka ardada waxaan ku boorinayna kitaabkan inay xafidaan insha allahu tacala imtixaanka laga qaadi doonana waxaa ku jiri doona qayb ka ah xifdiga sidaa darteed qofkii hore u xafidana dee waaba oo bisha ramadaan ka faa'idaystay qofkii aan xafidinna iminka xifdigiisa ha bilaabo oo ha la socdo darsiga qaybtii kolba aan akhrina maalintii ha soo qaybo insha allahu tacaala intaynan guda gelin kitaabka waxaan tarjamo yaroo mukhtasarah ama tacriif mukhtasara aan ka qaadanaynaa insha allahu tacaala ama ka sheegaynaa mu'alifka iska leh waxaa weeye alustaad alcallaama almifdaal sheekhaas fadliga badan ee lagu tilmaamay inuu ahaa nin taqi ah oo waricah oo fahmo badan oo magaciisa la yidhaahdo yaxya ibni muusa haddaba magaciisa waxa weeye yaxya yaxya ibnu muusa ibni ramadaan ibnu cumayra alcimriiti waxaa lagu naanaysaa harafuddiin laqabkiisa haddaba waa sharafuddiin asharafna waa la dhahaa su asaguu isku sheegi doono qaala alfaqiiru sharafu alcimriiti sharafka wuxuu uga jeedaa sharafuddiin alcimriiti marka la leeyahayna waxaa loo nisbeeyey bilaad cimriit bikasri alcayn wa bifatxi alcayn labada waa la dhahaa bikasri alcayn waxaa sheegay azabidi fi taaji alcaruus ayuu ku sheegay camriid bifatxi اlcaynna waa la dhahaa saasaa mashhuur ah waa tuulo ku taalla bariga masar oo waxay ka mid tahay tuulooyinka raacsan degmada loo yaqaana balbiis oo u dhow magaalada la yidhaahdo sukayna oo ahaa beledkii sheikh اlislaam zakariya alansaari oo ka mid aha fuqahadii shaaficiyada wuxuu ahaa sheekhu raximah اllahu tacaala aayatan fi اnadm yani xagga nadmiga shicirka wuxuu ku ahaa ujuuba cajab buu ku lahaa yani manduumaad fara oo aad mutqan u ah ayuu nadmiyey manduumaadkaasuna ku soo caanbaxay oo ku shuhroobay wuxuu nadmiyey mutuun mashhuur ah oo funuun kala duwan ah waxaa ka mid nadmiga uu nadmiyey matniga shaaficiga caanka ah waa matni abi shujaac oo ku nadmiyey kitaabkiisa uu ku magacaabay nihaayat الtadriib nadm haayat الtaqriib waa kun iyo laba boqol iyo labaatan beyt waxaa ka mida manduumaadkiisa adduraة اlbahiya nadm اlajrumiya kanna waa naxwo kitaabka ajruumiga ee caanka ah ayuu ku nadmiyey wuxuu nadmiyey sanadii sagaal boqol iyo toddobaatankii hijrada waxaa ka mida ah manduumaadkiisa ataysiir nadm اtaxriir kitaabka ataxriir oo ka ah kutubta shaaficiyada ayuu nadmiyey wuxuuna ku tilmaamay taariikhda uu nadmiyey sanadii aaaoiyoeedeeankii hijrada waxaa ka ah manduumaadkiisa kitaabkeenan hadda muqararka ah waxa weeye uu ku magacaabay tashiil uruqaat tashiil aلطuruqaat fi nadmi اlwaraqaat fi usuul اlfiqh haddaba magaca kitaabka waxa weeye tashiil uruqaat innaga hadda waxaan u naqaanaa manduumat اlcimriiti ama nadm اlcimriiti lilwaraqaat baan u naqaanaa oo saasuu ku caanbaxay laakiin magaca uu mualifku bixiyey waxa weeye tashiil uruqaat fi nadmi اlwaraqaat waa laba boqol iyo han iyo toban bayd nusakda qaar saas ka dhigaan laba boqol iyo han iyo toban bayd qaarna waxay ka dhigaan laba boqol iyo koo iyo toban bayd nusakdu way kala duwanta waad ogtihiin manduumaadka had iyo jeer yani nusakdu way ku kala duwanaadaan qaar abyaad bay ku daraan qaar way ka jaraan marka laba boqol iyo koo iyo tobanna waan arkay laba boqol iyo shan iyo tobanna waan arkay kolley waxaad garanaysaa yani nuskhadan waxaa laga helay abyaad aan ta kale aan ku jirin wuxuu ku taariikheeyey mualifku dhammaystirka manduumadan kitaabka yani akhirkiisa ama manduumada akhirkeeda wuxuu yidhi في cاam طاء ثuma ضاء ثuma فاء ثانية ربيiع شhهر وضع المصطفى يعني يعني sanadkii ضأda iyo ضأda iyo فأda saasuu leeyahay يعني waa xisaaب الjumal oo wuxuu oga jeedaa ضأda waa sagaal ضأdu sagaal bay tilmaamaysaa iyo xisaaب الjumal ضأduna waa sagaal boqol تسعمiئة wey فأduna waxa weeye sideean marka waxay noqonaysaa hijrada ayuu kitaabkan nadmiyey waxaana filaya inuu yahay kitaabka u dambeeyey uu nadmiyey sababtoo aha waxaa la sheegay mualifku inuu isla sanadka laftiisa inuu wafaaday culamada qaar ka dambaysayna way jiraan sanadkaa laakiin sanadkaasaa loo badan yahay inuu dhintay alla yarxamu manduumaadka uu sheekhani qoray waxa weye waa maطbuuc dhammaantood waana mutadaawal inta aan soo sheegnay afartaa manduubaba waa la daabacay waana la harxay alabatcilm had y jeer waxa wey manduumaadkiisa ka faa'idaystaan iyo way akhriyaan eh, wuxuu ku xambaxay sheekha manduumaadkiisu inay yihiin manduumaad aad aad runtii eh, salis u ah oo macaan waxaad garanaysaa in ilaahay u fududeeyey nadmiga marka manduumaadkiisu waxaa ka muuqata xalaawo iyo suhuula labadaba way way fudud qofku si fudud buu u arin karaa u fahmi karaa waa waadix almacna macanideeda waa waadix marka ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha ka jazeeyo cilmiga uu nadmiyey annagana hanagu anfaco cilmigaas culimmadu waxay dhahaan wuxuu dhintay sanadka kii qaar ka dambaysayna waan arkay uu yidhi wuxuu dhintay sanadii wixii ka dambeeyey waaya intaa markii aan kaga baxno mu'alifka kitaabka iskale ahaa alimaam alcimriidi iyo manduumadiisaba insha allahu tacala kitaabkii ayaan bilaabaynaa wuxuu idhi mualifku raximah اllahu tacaala قال الفقير الشارف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافع وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وkhayr kتbه صغاr ma sumi bاlwrqaة للإmam الxarمي وqad suئlt mudة في نظmه mshلا لxفظه وfhmه فlm أجد mma suئlt buda وqad شharcت فيه mstmda ربنا التوفيق للصواب ونفع في الدارين بالكتاب هكا أصول الفيق لفظ الناقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان الأول فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والتارك بالعقاب وندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تارك عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بال ولا عقاب ضابط المكروه عكس ما نديب كذلك الحرام عكس ما يجيب وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذا واعتداد مطلقا وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بالنافذ إذا عقيد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط قال wuxuu yidhi alfaqiiru faqiirkii wuxuu yidhi asharafu ee lagu naanaysayey sharafuddiin alcimriiطi ee loo nisbeeyey waddanka cimriid dulcajzi ee u saaxiibka ahaa awood la'aan wاtaqsiiri iyo gaabin wاtafriiط iyo gaboodfal alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii macbuudkaasoo qad adhara soo saaray cilma alusuuli cilmigii usuulka muujiyey oo soo saaray lilwara dadka u soo saaray wa ashhara baahiyey oo fidiyey calaa lisaani shaafici calaa lisaani alimaami shaafici alimaam shaafici carabkiisana ku faafiyey wahawana oo fududeeyey usuulkii fahuwa imaam shaafici alladii kii weeye lahu ay lilusuuli cilmi usuulka dawana waxaa weeye diiwaan geliyoo qoray ibtidaa'an marka hore yani markii u horraysay qofkii u horreeyey qoray ayuu ahaa buu leeyahay alimaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayh mualifku mar koobaad tawaaduc buu ku bilaabay manduumadiisa wuxuu isku tilmaamay alfaqiir inuu yahay addoon faqiirah dee dhammaanteedma fuqaraan nahay qof kasta oo waxa weeye bashar ah ama makhluuq ahaba ilaahay subxaana wa tacaala khaaliqa ayuu u baahan yahay ya ayuha الnaasu antum اlfuqaraءu ilى اllah wallahu huwa اlghaniy اlxamiid haddana addoonku waa iska caajis waa miskiin daciifa weeyaan taqsiirna kama marno adoon taqsiir ka marana maba jiraba mahma cibaadadeennu ay gaadho meesha u fiican ama meesha u sarraysa waxaa weye ilaahay subxana wa tacala xaqiisa midqaala darra kama oofin karo maxaa yeelay ilaahay yani qofkay garanaya cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo waxaa weeye wuxuu inaga mudan yahay ayaa garanaya maaragta in cibaadaadkan aan samaynayno ilaahay subxaana wa tacala maqaamkiisa aynu u qalmin xaqiisana ilaahay subxaana wa tacaala inaan oofin karin si kastoonu dadaalo si kastoonu dadaalo ilahi subxana wa taala xaqi nugu leeyahay ma oofin karno marka addoonku had ya waa inuu qiraa cajsigiisa iyo taqsiirkiisa waxay ka tahay cubuudiyada dhabtaay ka mid tahay addoonnimada dhabta ah qofku inuu quruur ku dhacmaa isla weynaado isku arko inuu yahay qof maaragtay fadli iyo dheeraadle ma ah si kastood caalim u tahay si kastood caabid u tahay waa inaad qirtaa inaad addoon daciifa tahay oo muqasirah oo gaabinaya oo xaqi ilaahi subxaana wa tacaala aan gudanin sidaas addoonnimada u dhow nabig wuxuu uhi calayhi الsalaaة wasalaam man tawaadaca lilah rafacahu اllah qofka ilaahi subxaana wa tacaala hoos isu dhiga oo ilaahay dartii u tawaaduca ilaahay baa asna kor u qaada oo sharaf u yeela haddaba mualifku yani awsaafta uu isku tilmaamayo tawaaduc buu oga jeedaya marka yaan loo fahmin inuu yahay qof yani dembiile ah ama qof xun inuu yahay yaan loo fahmin waayahay culimmadana had iyo jeer alfaada tawaaduca ah iyo dadka cubaada iyo dadka saalixiinta ah dadka ahlufadliga ah tawaaduc baa lagu yaqaanaa dadka inta badan iskibriye waa dad juhala ah ama dad sufahaa ah weeye dadka maaragtay eh, faana ama iskibriya waayahay kadibna mualifku wuxuu ku bilaabay xamdiga ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo mahaddiisa maxaa yeele waxaan xamdiga ilahi lagu bilaabin de waa abtar weliba wuxuu sameeyey baraacatu istihlaal waxa la yidhaahdo oo yani cilmigii uu ka hadlayey ayuu xamdiga ku sheegay bal u fiirso yani baraacat اlistihlaal ama baraacat albaطlac ayuu isticmaalayoo yani cilmuusuulkii uu kaga hadli doonay manduumadiisa ayuu muqadimadii ku sheegay ama xamdigii ku sheegay alxamdu lilah اladii qad adhara cilm اlusuul haddii maala markii uu khudbaynaya haddii uu khudbadiisa muqadimadeeda ku sheego ama xamdiga ku sheego mawduuca uu khudbada kaga hadli doono uu ku yar ishaaro taas waxa la yidhahda baraacat اlistihlaal yani furfurasho quruxsan weeye ayay u yaqaanaan culamaء اlbalaagati wاlbayaan marka wuxuu yidhi ilaahi subxana wa tacala baan ugu xamdinaynaa cilmigaas noo soo saaray cilmiga usuulka oo dadkii u muujiyey cilmigaas isla markaana cilmigii ku nashriyey oo ku baahiyey oo ku faafiyey carabka imaam ashaafici macnaha imaam ashaafici wuxuu qofkii u horreeyey ee qora cilmiga cilmiga muuse imaam shaafici ikhtiraacan yaan la isku khaldin yani imaam shaafici inuu yahay qofka u horreeyey ikhtiraacay cilmi usuulka isaguma ikhtiraaca cilmi usuulka wuu jiray oo qawaaciddan asxaabtaba xitaa isticmaali jiray caamka iyo khaaska iyo mudlaqa iyo muqayadka iyo inkastoo mustalaxaadkan dee yihiin yani xagga dambe yani culimmadu ay u sameeyeen dee tacriifaad u sameeyeen laakiin haddana way jireen qawaaciddan usuulku way jireen nabig ala slam baa qawaacidan isticmaali jira oo asxaabta isticmaali jirta caamka iyo khaaska iyo mutlaq iyo muqayadka uh, iyo dalaalaat alalfaad iyo uh, qawaacid alistinbaad way jireen laakiin alimaam shaafici muxuu sameeyey wuu baabeeyey wuu tabwiibiyey wuu qoray wuxuu ka dhigay fanni mustaqiloo qoran oo diiwaan gashan buu ka dhigay marka qofkii u horreeyey ee allifay ee qoray ayuu imaam shaafici ahaa ee kitaabkiisa arrisaala ku qoray saan hadda kahor kaga soo hadalna markii aan ka hadlayna muqadimadii waraqaadka wuxuu yidhi qaala alfaqiiru wuxuu yidhi faqiirkii ilaahay subxaana wa tacaala u baahnaa asharafu ee lagu naanaysayay sharaf uddiin alcimriiqi dulcajzi ee saaxiibka ahaa awood la'aanta iyo wataqsiiri iyo gaabinta iyo watafriidi gaboodfalka alxamdu mahad lilahi ilahay ba u sugnaatay aladii qad adhara buujiyey cilmuusuulka u muujiyey lilwara dadkii u ashhara faafiyey cilmigaas cala lisaan shaafici lisaan carabka imaam shaafici carabkiisa ku faafiyey wahawana fududeeyey fahuwa imaam shaafici alladii kii weeye dawana qoray ee lahu cilmi usuulka ibtidaaan yani qofkii u horreeyey ee markii u horraysay qoray bilowgii u horraysay ayuu ahaa marka imaam shaafici raximah اllahu tacaala wataabacathu imaam shaafici waxaa ku raacay annaasu dadkii xataa saara ilaa uu ka noqday cilmigii usuulka kutuban kutub ka noqday sigaara alxajmi xajmigeedu uu yaryar yahay aw amase kibaaran xajmigeedu waaweyn yahay macnaha cilmi usuulkii waxaa laga qoray kutubo yarar iyo kutubo waaweynba khayru kutubihi sihaari kutubtiisa yareyd waxaa u fiican oo u wanaagsan u wacan maa kitaab baa u fiican sumiya lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaad lagu magacaabay lilimaami alxarami imaamkii loo nisbeeyey xaramka uu iska lahaa imaam alxaramayn buu u jeedaa waqad su'iltu waa li weydiiyey buuhi muddatan muddo ayaa lii weydiiyey fii nadmihi inaan nadmiyo kitaabka asaga ah oo aan ka dhigo manduumo gabay aan ka dhigo musahilan xaalaan ahay mid fududaynaya lixifdihi qaybitaankiisa la qaybayo wa fahmihi iyo fahamkiisa falam ajid maana helin buu yidhi su'iltu wixii lii weydiiyey buddan deeqtoon ama kaaftoon kama helin macnaha yani eh, wax meel aan uga baxsado maana helin arrinkii lii weydiiyey waqad sharactu waan gudagelay buu ihi fiihi nadmigii asaga ahaa ee laga dalbay mustamiddan aniga oo ka keensanaya oo ka dalbaya min rabbina rabbiga annaga xaggiisa altawfiiqa inuuna waafajiyo lisawaabi sawaabkii sida saxdayduna waafajiyo wanafca nafcin aniga oo ilaahi subxaana wa tacaala ka rajaynaya oo ka dalbaya fi daarayni labada daarba inuu nagu wuxuu yidhi mualifku ilaahi subxaana wa tacaala markuu imaamu shaafici waafajiyey inuu kitaabkii ooreeyey ka qoro usuul fiqiga oo uu yani ilaahi subxana wa tacala sharaf ku siiyey imaamu shaafici fannigaas inuu kitaabkii ooreeyey ka qoro um, yani ummaddii ayaa ku raacday oo fannigii kutubo fara ayaa laga qoray qaar yaryar iyo qaar waaweynba qaarka yararka waad garanaysa waa mutuuntii mukhtasaraadka weeye kutubta waaweyn waa mudawalaadkii yani kutubo yaryar iyo kutubo waaweynba waa laga qoray sida yani funuunta kaleba culummadu oga qoreen fiqigoo kale mukhtasaraad iyo mudawalaad buu leeyahay naxwaha saasoo kale ma min fanin ilaa wuxuu leeyahay iyo mudawalaad labada buu leeyahay kutubo yaryar iyo kutubo waaweyn marka yani waa lagu raacay buu i alimaam ashaafici fannigan kutubahana culimmadu ka alifeen kutubihiisa yaryarka ama mukhtasaraadkiisa waxaa u wanaagsan buu ihi lagu magacaabo alwaraqaat adaba kitaabka warqaad buu ammaanay kitaabku nadminayo maadaama ilahi subxana wataala kitaabka uu barakaysan hadda hor soo tilmaanay oo culimmadu aad cinaayo u siiyeen oy maaragtay eh, xifdigiisa iyo sharxiisa iyo tadriiskiisaba ee culimmadu ay maarata daryeeleen marka kitaabkaasa u fiican buuhi kutubtiisa kitaabkana waxaa iskale alimaam eh, alxarami imaam alxarami markuu leeyahy alxarami waxaa loo nisbeeyey xaramaynkii waa kaa lagu magacaabo abulmacaali aljuwayni abdml magaciisa abdulmlik ba la dhaha abulmacaalina waa kunyadiisa laqabkiisana waxa wey imaam alxaramayn imaamkii labada xaram yani xaramka maka iyo xaramka madiina labadaba wuu la dersay kutubna wuu ka akhriyey wuuna ka fatwooday marka imaam alxaramayn baa lagu naanaysay imaam alxaramayn ayaa markaa kitaabka askali buui waraqaadka muddo ayaa laga dalbay buui inaan kitaabka nadmiyo waqad su'iltu muddatan fii nadmihi yacni culamada had iyo jeer dulaabtooda iyo dadka eh, axbaabta ee jecel muxibiinta ah ayaa ka dalba inay kitaab ama alifaan ama ay kitaab sharxaan ama kitaab ay nadmiyaan marka ayagoo arrintaas ajiibaya ayay markaa sameeyaan wixii laga dalbay marka wuxuu yidhi muddaa laga dalbay buu yidhi inaan kitaabka nadmiyo anigoo markaa fududaynaya xifdigiisa qaybitaankiisa iyo fahamkiisa wuxuu saa u leeyahay maxaa yeele xifdiga nadmiga ayaa ka fudud xifdiga wixii aan nadmi ahayn gabaygu uu ka fudud yahay hadii jeer nariga agga xifdiga wuu kaga fudud yahay agga usuua man qofka mar hadduu xafido namiga inta badan n ilowgiis wuu yaryahay oo asagaa is furaya namigu ilan wuxuu ku dhisan yahay wasni iyo kaafiyuu ku dhisan yahay marka qofku had jeer yani istixdaarkiisa uu markaa soo xusuusanayo namiga ayaa ka fudud inuu nariga soo xusuusto saas darteed bay culammadu namiyeen funuunta o idil fanni kasta nami manduumaad baa laga sameeya qofka daalibcilmin waxaa u fiican inuu fanni kasta inuu hal nami ka xafido hal nami fanni kasta naxwaha oo inuu yani hal kitaab yani oo nadmi ah uu ka xafido usuulu fiqiga hal kitaab oo nadmi ka xafido fiqiga saas oo kale yani fanni walba hal kitaab ka qayb marka taas waxay ku fudanaysaa fanniga usuushiisi inaad istixdaad ku samayso ood wuxuu muddo ayaa la weydiiyey inaan kitaabka nadmiyo anigoo fududaynaya xifdigiisa iyo fahankiisa marka maana helin buu deeqtoomid ama kaaftoomid inaan arrinkii aan ku dhaqaaqo yani meel aan kaga baxsado maana helin yani arrintii waxay u noqotay arrin dee xaq ah sidii baana ku fuliyey waxaana gudageli buuhi ilahi subxana wa tacaala aniga oo yani madad weydiisanaya kaalmo inuu ilahi subxana wa tacala igu garab galo arrinkan oo igu arsuqo tawfiiq inuu waafajiyo xaqii iyo kitaabkan uu ka dhigay naafica oo lagu intifaaco laga faa'idaysa ilan kitabka haddii aad qorto oon laga faa'idaysan dee waxa weeye waa tacab khasaar wey ilan kitabka waxa loo qoray waa in la akhristo laga faa'idaysto marka ilahi subxana wa tacala kitaabkiisii u baryay inuu eh, kitaabkiisa ka dhigay kitaab naaficah oo adduuniya aakharabaa ku anfacay adduunkana dulaabo cilmiga akhristaan aakharana dee ajirkiisii u yeesho iyo thawaabkiisii ilahina subxana wa tacaala ducadiisii u ajiyey kitaabkan waa kan hadda ilaa yowmina haada asagoo ka soo wareegatay geeridiisii muddo ka badan afar sano aan akhrisanayno oo ka faa'idaysanayno wataabacatu imaam shaafici waxaa ku raacay wuhi annaasu dadkii xataa saara ilaa uu ka noqdo rasuulkii kutban siqaar alxajmi kutub xajmigeeda uu yaryar yahay manaa qaradeeda u yar tahay aw kibaaran ama kutubo waaweyn yani wax yaryar iyo wax waaweyn usuul fiqhiga wuu yeeshay wa khayru kutubihi siqaari kutubtiisa yaraana waxaa u khayr badan maasuumii kii lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaadka lagu magacaabay waraqaadkaas oo lilimaam اxarami imaamkii xaramiga ahaa ee xaramka loo nisbeeyey u sugnaaday waqad su'iltu waa li weydiiyey ui muddatan muddo fii nadmihi inaan kitaabkii aan nadmiyo on gabay ka dhigo musahilan aniga oo fududaynaya xifdihi xifdigiisa iyo fahmi fahankiisa falam ajid maana helin buui mima su'iltu wixii laga weydiiyey xaggiisa buddan kaaftoon maana helin buuhi eh, oo macnaha meel aan kaga baxsado maana helin waqad sharactu fiihi waana gudagelay buui nadmigii mustamidan anoo kaalmo weydiisanayay min rabbina rabbiga anaga atawfiiqa tawfiiq inuu issiiyo aniga oo ka dalbaya oo maaragtay weydiisanaya lisawaabi sawaabka inuu waafajiyo wanafca inuu nagu anfaco fi daarayni labada daar addunya iyo aakhraba bilkitaabi kitaabka intaasi waxa wey waa muqadimadii ama hordhacii kitaabka hadda markaa ayaa guda gelaynaa maqsuudkii kitaabka wuxuu yidhi mualifku raximah اllahu tacaala baabu usuuli اlfiqh baabka wa idinku qorigeen soo maha xumaankaas baabu usuuli اlfiqh wuxuu ihi haaka usuul اlfiqhi lafظa laqaba lilfani min jusayni qad tarakaba alأwl اlusul uma ثani alfiqh wاljus'ani mufradani haaka qabso ayuu yidhi waa ismu ficil amr haaka qabso usuul اlfiqhi usuul fiqhiga qabso lafdiga usuul fiqhiga qaado lafdan xaal uu yahay eray lafdigaasoo laqaban yani naanays u ah ama magac u ah lilfanni fannigii manaa asagoo calaman ama magac u ah fannigan lafdigaasoo qad tarakaba iska saaran min jusayni laba qaybood alwalu qaybta koobaad waxaa weeye alusuulu uma dabeetana aلثaani ka labaade alfiqu fiqi weeye wاljuزaani labada qayboodba mufradaani waxaa weeye laba qaybood oo mufrad ah labadaba waxa weya mufradaan ah. waa laba lafdi oo mufrad ah oo aan murakab ahayn wuxuu bilaabay horta tacriifka usuul fiqiga usuul fiqiga ayuu tacriifkiis kaga bilaabay marka wuxuu yidhi usuul fiqigu lafdiga usuul alfiq markaan dhahno waxa weeye marna waxaan ka eegaynaa labada mufrad oo labada mufrad baan tacriifinaa usuul iyo fiqi maadaama labada mufradu ka kooban yahay marna waxaan ku tacriifinaynaa laqab ahaan yani calaman cala hada alfan usuul اlfiqi markii yani lagu magacaabay fannigan muxuu yahay maxaa looga jeedaa marka labadaas tacriif mualifku ku tacriifin doonaa tacriif la kala qaadqaadayo usuul gooni loo tacriifin fiqigana gooni loo tacriifin iyo tacriif ama qeexitaan la qeexayo asagoo iswata oon la kala qaadin oo markaa magac u ah fanniga marka wuxuu yihi qaado lafdiga usuulu fiqiga iga qabso asagoo markaa magac u ah fannigan kana kooban labo qaybood usuul iyo fiqi labadaa qayboodna waa mufradaan mufradaan markuu ley wuxuu ga jeedaa macnaha ma aha murakab ma aha murakab ma aha yani mufradka waxa la dhahaa maa laa yadullu juزuhu calى juزi macnaha waa wax qaybtiisu yani lafdiga qayb ka mid aan soo qabanno macnihiisa qayb ka mid uusan tusinayn kaasa waxaa la yidhahdaa mufrad maalan oo kaleeta zayd haddii aan soo qaadanno zada ma tusinayso qayb ka mida zayd zayd waa qof magacii marka zada haddaan soo qaadanno ma tusinayso qayb qofkii ka mid ah yada saasoo kale daalka saasoo kale haddaba maa laa yadullu jus'uhu calaa juز'i macnaah ayaa mufradkii noqonaya laakiin murakabkiibaa cagsi ku ah murakabku waxa weye maa yadullu jus'uhu calaa juز'i macnaah maalan haddii aan dhahno hulaamu zayd ama kitaabu zayd zayd kitaabkiisa kitaab haddaan soo qaadano de wuxuu qayb ka mid ah yani lafdigan kitaabu zayd wuxuu tusinaya zayd haddaan soo qaadanana wuxuu tusinaya kale oo ahaa qofkii wahaa kada haddaba waa murakab mufrad ma aha loogama jeeda mufradkan hadda maa yuqaabilu aljamca wاtaniya loogama jeeda muanihii iyo jamcii wixii qaabishaan loogama jeeda halka waxaa looga jeeda wixii murakabka qaabishaan waayahay haaka iga qabsuuli usuul اlfiqhi lafdiga usuul اlfiqh xaal uu yahay lafdan eray laqaban magac u ah lilfani fanigii lafdigaasoo qad tarakaba iska saaran min jusayni laba qaybood alawal ka hore alusuul weeye uma aani ka labaadna alfiqu fiq weeye wاljusaani labada qayboodna mufradaani labada waa mufrad asalkii maa shay weeye calayhi dushiisa buniya lagu dhisay hayruhu hayrkii lagu dhisay weeye wاlfarcu faraciina maa shay weeye yanbani ku dhisan calaa siwaahu ay calaa hayrihi wax hayrkii ku dhisan weeye waayahay asalkii ayuu haddaba halkan ku tacriifinayaa iyo faraci asalka de waaba usuul fiqhigii oo mufradkiisii weyaan alusuul jamcu aslin weyaan marka asalkiiba saas ku tacriifinaya farcana wuxuu ku tacriifinayaa oo halkan laguma sheegin farce farac wuxuu u tacriifinaya liannahu did اlasl marka shayga lidkiisaa lagu ogaadaa baa lidhi addidu yudhiru xusnahu diddu wabididdiha tatabayanu اlashyaa buui yani shayga waxaa muujiya oo caddeeya lidkiisa lidkiisa lagu ogaadaa marka asalka wuxuu yidhi waa waxa wax ka lagu dul dhiso asaga dushiisa ayaa waxa ydhaha asal waa shayga shay kale lagu dul dhisayo macnaha shayga kale ayaa asaga dushiisa lagu dhisaya kaas asal yidhahdaa maalan geedka oo kale geedku wuxuu leeyahay asal asalku waa jiriddiisan qarsoon ee gunta ah ee dhulka hoostiisa ku jirta kaasa asalkii ah laamihii iyo waxa weye caleentiina waxay noqonayaan furuuc bay noqonayaan eh, asluhaa haabit wa farcuha fi اsama suu ilahay waaya eh, sidoo kale gidaarka asalkiisu waa seeska hoose ee dhulku jira qaybtaa sarena waxay noqonaysaa farci haddaba asalku waa waxa wax lagu yani ama xisi ahaado ama macnaha ahaado waa waxa wax kale lagu dul yani wax kale ayaa dushiisa lagu dhisaya kaasa asal la ma yubna alayhi ayru aracuna waa waxa wax kale lagu dhisayo yani araca ayaa shay kale la dul saaraya lagu dhisaya amalfarcu maa buniya calaa hayri waa waxa heyrka lagu duldhisayo asalkana waa wii e, waxa lagu duldhisaya isaga laftiisa waayahay haddaba asalkii iyo farcigi inoo kala cadaadeen asalkuna waa maalan sida jiridda geedka oo kale saracuna waa laamihii asalku waa sida waxa wey gidaarka seeskiisa ee dhul ku jira ama guntiisa faracun wuxuu noqonayaa intaa sare ee muuqata wahaakada taasi waa agga xiska xagga macnahana maalan haddaan tusaale usoo qaadano adiladu waa asal hadda maala culamadu waxay dhahayaan alaslu fi hadihi اlmas'ala ama alaslu fi hada اlbaab maalan markay ka hadlayaan beec oo kale alaslu fi hada اlbaab alkitaabu wالsunna waijmac اlumma waxa asal u ah kitaabka iyo sunnada iyo ijmaca alkitaabu qowluhu tacaala waxal اllah اlbeyc waxarama riba wالsunnatu kada wakada yani waxay caddaynayaan waxa asal u ah baabka waxaa uga jeeda marka yani asalka lagu dhisay inuu beyc bannaan yahay waxaa weeye nusuustaas kitaabka iyo sunnada iyo ijmac culammada waaya haddaba waan fahnay marka inuu yani adiladu inay tahay asal maxaa le ayadaa wax lagu duldhisaya axkaamtanba iyada u laabanaysa o lagu duldhisaya axkaamtanu furuuc bay noqonaysaa adiladu waxay noqonaysaa usuul waa kan hadda aan uga jeednaba usul fiqi wax loga jeeda waa waxaas waa adilat alfiqi alijmaaliya se noo imaan doonta falasl asalkii maa shay weeye calayhi dushiisa bunya lagu dhisay hayru heyrkii haddaad doonto waxaad dhigi kartaa falaslu asalkii maa shay weeye bunya lagu dhisay calayhi dushiisa hayru heyrkii walfarc farcuna maa shay weeye ynbani ku dhisan calaa siwaahu hayr ku dhisan weya wاlfiqhu fiqigiina cilmu kulli xukmin sharci xukum kasta oo sharci ah ee cilmigiisa weeye inuu qofkii u ogaado cilmu kulli xukmin harci xukum kasta oo sharciga qofkii inuu garto oo macrifo u yeesho weeye xukumkaa sharcigahoo jaaa ku yimid ijtihaadan min jihati ijtihaadin ijtihaad ku yimid dadaal ku yimid duuna xukmin aci xukm aci ah la'aantii manaa xukumka aciga asaga lagu magacaabi mahayo fiqi lagu magacaabi mahayo waaya fiqiga ayuu halkan sna ku tacriifiyey wuxuu yihi fiqigu waxaa weeye xukum kasta oo sharci ah macrifadiisa qofkii inuu barto oo ogaado axkaamtii shareecada ayaa waxaa la yidhahdaa fiqi isla markaas xukumkaa sharcigu yahay xukum ijtihaadi ah oo yani aan ahayn xukm aci ah ila axkaamta u qaybsamaysa axkaam qaci ah oo waxa weeye cid kasta ay garanayso oo macluum min addiin bidaruura ah sida maalan oo kale in zinadu inay xaaraan tahay salaaddu inay waajib tahay soonku inuu waajib yahay xajku inuu waajib yahay axkaam qaci ah oo cid kasta ay garanayso taas markaad fiqi maahu leehay fiqigu waxa weyaan masaa'isha ijtihaadiga ee u baahan in lagu ijtihaado sida maalan oo kale niyadu inay ku waajibayso weysada oo kale markuu istaaniyo niyo u baahan yahay soonku inuu u baahan yahay tabyiiti niya soonka waajibka ah inuu u baahan yahay habeenkii in lasii niyeysto ramadaanka oo kale habeenkii qofki inuu niyeysto intuusan waagu baryin waa masaa'il ijtihaadi ah oo culamadu xataa isu khilaafi karto oo u baahan istimbaad kaasaa waxaa lagu magacaabaa fiqi faham weeyaan haddaba fiqiga intayna horta mualifka tacriifkiisa qaadanin waxaa weeye luga iyo istilaax buu leeyahay luqadu waxaa weeye alfiq bimacnaa alfahm fiqi waa fahm su ilahi subxana wa tacala qur-aanku yidhi waxlulcuqdaisagoo ka warramaya nebi muuse calayhi salaam waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli yafqahu qawli bimacna yafhamu qawli fama lihaulaai alqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiian ay laa yafhamuuna xadiian yani dadkan aan waxba fahmayni maxay yihiin buuri waaya haddaba fiqigu luga ahaan waa fahm qaluu ya shucayb ma nafqahu kaiira mima taquul waxay dhaheen shucaybow ma fahmayn wax badanood sheegayso maa nafqahu bimacnaa maa nafham xagga lug ahaan wakaas istilaaxanna mualifku tacriifkii aan tilmaanay ayuu ku tacriifiyey oo ahaa cilmu kulli xukmin sharci yani qofkii inuu cilmu lxukmi sharciy mabniya cala ijtihaad yani inuu qofkii uu garto axkaamta sharciga ee ku dhisan ijtihaadka een qaci ku dhisnayn haddii mualifka tacriifkiisa aan raacno waxaa laga fahmayaa in axkaamta qaciga ah aan ijtihaadiga ahayn sida maalan oo kale salaadda inay waajib tahay soonku inuu waajib yahay zinada inay xaaraam tahay in aysan fiqigii soo gelayn oo keliya axkaamta ijtihaadiga ah aan soo tilmaannay in marka ay noqonayso fiqi laakiin arrintaas yani ma aha arrin yani muttafaq bal ee culamada qaar badan ayaa ku tacriifinaya fiqiga yani tacriif uu soo hosgelayo axkaamtii ijtihaadiga iyo axkaamtii qaciga ahayd labadaba waxay dhaheen culamadaasi macrifatu alaxkaami alsharciyati alcamaliyati almuqtasabati min adilatiha atafsiiliya waxa weeye fiqigu qofki inuu barto axkaamta sharciga ah ee islamarkaas camaliga ah camaliga waxaa kaa baxaya wixii aan camali ahayn sida axkaamta caqadiga ah ku saabsan ee almuktasabati min adilatiha tafsiiliya ee laga soo qaatay ama lagala soo baxay adilada tafsiiliga ean ijmaaliga ahayn si looga saaro meeshii adiladii ijmaaliga ahayd ee waxaa wey cilmulusuulku ka hadlaya marka calaa hada tacriif tacriifkan dambe waxaa soo gelaya fiqigii yani ku salaysnaa axkaamta qacigahayd iiga way soo gelaysaa axkaamta qacigahayd iqiga way soo gelaysaa khaaskuma aha axkaamta ijtihaadiga ah uun suu mualifkuu sheegaya haddaba sida saxiixa ah ee waxaa weeye tacriifka dambe oo ah in fiqigu ay soo hosgelayaan axkaamta qacigaha iyo tan ijtihaadiga walidaalika culummadu markay fiqiga ka hadlayaan way sheegayaan axkaamta qaciga ah oo way dhahayaan zinadu waa xaaraan ribadu waa xaaraan salaadu waa waajib jumcadu waa waajib axkaam qaciga qof kastoo ogyahay axkaam qaci ah oo cid kasta oo muslim ay ogtahay way macluum min addiini bidaruura haddana culamadu way caddaynayaan fiqiga ku sheegaya waxay tusinaysaa in fiqiga ay soo gelaysa axkaamta qaciga ah ayna khaas ku ahayn axkaamtii ijtihaadiga ahayn waayahay wuxuu yidhi horta tacriifkan mualifku noo sheegay markuu leeyahay cilmu اlxukmi الsharci cilm marka la yidhi waxa kaa baxay jahli dee jahligu cilmi ma ah xukm marka la yidhina xukmun sharci waxaa kaa baxay axkaamtii aan sharciga ahayn sida axkaamtii caqliga ahayd akaamtii xisiga ahayd akaamtii curfiga ahayd akaamtii caqliga ahayd waxaa ka mid ah maalan oo kale yani inaan dhahno oo kale hal hal lagu daray waa labo waa caqli caqligaa sheegaya labadu waxay ka badan tahay halka shantu waxa wey waa niska toban waa axkaam caqli ah axkaamta xisiga ah waxaa ka mida ah maalan oo kale inaan dhahno dabku waa muxriq uu gubaya qofka hadduu taabto waa xisi dhaxantu way qabowdahay barafku waa waxa wey qabow wax saasa axkaam xisi oo dee qofkii xis ku garanaya axkaamta curfiga waxaa ka mid ah yani waxyaabaha dee curfiga iyo caadada dadka lagu yaqaana maalan oo kale haddaad aragto gaarigii ciidanka oo meel taagan waxaad garanaysaa ciidankani meesha joogaan ama ninkii maalan madaxweynaha haddii gaarigiisu meel yaallo waxad garanaysaa madaxweynuhu meesha kaag dhow yahay yani waa istidlaal curfi ah yani curf caadada ku dareertay eraygaas Eh, marka axkaamtaas o dhan baa kaa baxaysa eh, xukumka hadda la sheegaya waa axkaamtii sharciga ahayd uun keliya ja ijtihaadanna waa kan mualifka yani aan nidhi eh, wuxuu ku khaas yeelay axkaamtii fiqi ahayd axkaamtii ijtihaadda ku khaas yeelay wuxuu ka saaray axkaamtii qaciga ahayd meesha ka saaray lakin inagu taa waxaan nidhi waxaa ka fiican inuu qaydkaa ka daayo oo oo axkaami sharciyati alcamaliyati inuu dhaho axkaamta sharciga camaliga ah ayaa fiqiga la yidhaahdaa oo uu ka saaro marka axkaamta caqiidada laakiin axkaamta usan kala qaadin usan dhihin axkaamta ijtihaadiga weeye iigu ee axkaamta qaciga iigu ma soo tilmaanay wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina moxamed